بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين يقول الناظم والمؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت وناد إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون بن متى ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرأت وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نذرت تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت لقد ساحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت, اقتديت بمن صحبت وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهت ويقبح بالفتى فعل التصابي ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى ونفسك ذم لا تمدم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممتا نظمك عليه رحمة الله أبي إسحاق الإلبيري متنقي شرحي سي وفرق أفراد وكتابك محمد البيري كساب سنة آه، إن شاء الله عز وجل بداية نحن نقول أنت بيتك لحي كنتنات ينقل دون إن شاء الله عز وجل إمامك وحولي علي رحمة الله ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت ولا تضحك قسل وهل قسل مع السفهاء دتك سفهاء دق النظر yowman maalin ha la qoslin fa innaka adiga haddii aada la qosasho sawfa dib dambe ayaa tabkii oyn doontaa in daxigta haddii aad qosasho weeyaan fa innaka adiga sawfa dib dambe ayaad tabkii oyn doontaa in daxigta haddii aad qosasho rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay falyadxakuu qaliila walyabkuu kaiira amarka isaga tabiiqiisa iyo fulintiisa bal qiyaasa aad ba u yartahay tahay insaanka sidiisaba wuxuu ka samaysan yahay naf shayطaanna waa la xiriiraa jismin wuu ka samaysan yahay marka daxigaas tirada badan waa u caada waa u dhaqan qofkii dee kooraya oo lijaam ku sameeya oo ka adkaada waa gooni lakiin inta badan qosalka iyo oohinta waxaa badan qosalka sida asalka saas weeyaan laakiin rabbigan subxaana watacaala wuxuu leeyahay liibaan haddii aad doonaysaan qosolkana ha la yaraysto oohintana ha la badiyo nabigeenna sala allahu calayh waaalih waslem xadiid bukhaari wariyey wuxuu leeyahay wallaahi low taclamuuna maa aclamu ladaxiktum qaliila walabakaytum kaiira ilahay baan ku dhaartay haddii aad ogaan lahaydeen inta aan ogsoonahay oo ilaahay wuxuu diyaariyey nicmo iyo khayr iyo janno iyo darajaad sare iyo rabbigan wuxuu diyaariyey cadaab iyo aqlaal iyo muxuu ahaa hangarlayaal iyo dhibaatooyin iyo dab iyo kulayl iyo muxuu ahaa murug rabbi wuxuu aakhara u diyaariyey dadka ku caasiyey haddii aad ogaan lahaydeen in yar ayaad qosli lahaydeen qoslka waad yaraysan lahaydeen oo hintiina waad badin lahaydeen ayuu nabigeena sal allahu aleyh waalihi wasalam laakiin maadaama aanan arkin oo intuu nabigeena sala allahu aleyh waalihi wasalam ogsoony aanan ogeyn marka annaga cagsi weyn qosalkeenna inuu bata oo hinteena ay yaraata saas ayay noqotay weeyaan marka xagga daxika iyo qosolka sidiisaba in la badsado ma wanaagsana waxaa sii liidan marka siduu sheekha sheegay caleyh raxmat dadka sufahada ah in lala qoslo oo lala fadhiyo oo lala hasaawo oo lala sheekeeyo oo iyaga laga muxuu ahaa hawldhigta ayaa sii daran weyaan saasuu le caleyh raxmat sufahada marka laba qaybood weyaan alsafiihu bilcaqli wasafiihu biddiyaana qofka mid waa dee qof iska doqon ah caqli aanan lahayn oo aqoon eh, ah, caqligiisa uu liidan yahay kaas waa qeyb dadka waalan iyo dadka la nooca ah ama dadka caqliga dhiman qaybta labaadna waa asafiih bidiyaana dhanka diinta xaggeed ayuu safiih ka yahay macaasidoo dhan ayuu fulayaa wanaagii o dhuna ka tegi xerag xero lama arka sida aawadeedka waa safiih marka safiiha uu ka sheekaynaa muxuu ahaa إمامك عليه رحمة الله أصلك وسفيه بالديانة دين أهان كان سفيه هو وأنا حرك حرعا لكن كإساقا إنا لا قصر شامرك أسي حمام بدن قصر كسيدي سمعين ميلها حمام آد لا قصر إنك استمرك قرر إلا قصر إلي بالهين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحك وقصر جري حتى بدت نواجده ويكوبن الله لكن أرنكوبن بأيهيد لكن أكبر ضحكه كان تبسما nabiga muusosho ay ahaan jirtay qosalkiis inta badan oo dhaqankiisaasu ahaa laakiin mararka qaar markay xaalad aad u cajaa'ib badan ay imaado inuu nabigan calayi slat slaam uu muxuu ahaa gowsdambeedk gowsdambeedkiisa la arko oo aad uu qosla mararka qaar way dhacday weyaan laakiin asal waxau ahayd altabasumu sala allahu aleyh waali waslem inuu muusoodo oo doolla caddeeya ayaa asal u ahayd weyaan marka sufahadaas noocaas inada qosla ayada kuma jirtaba haddii marka arrinta ayada aad samayso oo sufahadaas la qosasho waxaa weeyaan qosolka asaga wuxuu ku gaarsiin doonaa inaad oyso ood adduunkaana ku hallayto ku shallayso aakhirana aad oyso ood muxuu ahaa shallayta ayaad gaari doontaa saas ayuu leeyahay imaamka caleyh raxmat ullah walaa tadxak hala qoslin maca asufahaa'i doqonnada ama dadka xilmo kastada ah hala qoslin xilgaradka aanan ahayn hala qoslin yowman maalin hala qoslin nusakta qaar waxaa ku taalla walaa tadxak maca asufahaai lahwan lahwi iyo dheeldheel sufahada macooda mxuu aha la samaynin marka yowmantana waa macnahaas oo kale walaa tadxak hala qoslin maca sufahaai kuwa doqonnada ah ama xilmo kastada ah yowman maalin hala qoslin fainaka adiga sawfa dib dambe ayaad tabkii oyn doontaa in daxigta haddii aad qosasho weeyaan waman laka bisuuri waanta rahnun walaa tadrii atufdaa am hulilta waman laka yaa kuu ballanqaaday waman laka yaa kuu ballanqaaday bisuruuri farxad yaa kuu ballanqaaday wa anta adigana rahnun lahaysado aad tahay ama curaar aad tahay walaa tadri aadan ogayn atufdaa ma lagu furan doonaa am gulilta amaba xerag naareed miyaa qoorta lagu suri doonaa imaamka wuxuu leeyahay war adduunkan aad ku farxayso ood ka daba dhacday ilan waxaa weeyaan adduunka ayuu sheekha aad ugu sheekeeyey caleyh raxmatullah towfiiqda allana wuu ka sheekaynayaa oo addoonkiis u waafajiyo beydka lixi kontonaad ilaa beytka kow iyo lixdanaad inta udhaxaysa imaamku wuxuu kaga sheekaynayaa asbaabta towfiiqda rabbigan subxaana wa tacala oo addoonkiisa uu ku siiya asbaabu towfiiqi illaahi caza wajal lilcabdi marka gogolaca u samaynayaa oo wuxuu leeyahay waman laka inaad faraxdo ood adduunkan ku raaxaysato ood farxad ay kaa buuxsanta yaa ku ballanqaaday sidee yaa ku yidhi muxuu ahay waad badbaaday yaa ku yidhi muxuu ahay farxad ayaa kaa dambaysa farxaddan aad farxaysa xaggeed ka keentay nusakta qaar waxaa ku taalla wa kayfa laka bisuruur siday muxuu ahay kuga suuragal noqonaysaa inaad faraxdo marka maxaa yeelay waxaa tahay nin madax furasho loo haysto ama curaar meel loo dhigay rahniga waxaa la yidhaahdaa qof baad wax ka qaadatay kadibna wax aad muxuu ahaa qofka isaga ahaa uu kugu aamino ayaad meesha dhigtay qof baad ka qaadatay boqol shilan boqol shilin kadibna telefoonkaada waxaa tiri telefonkaan iga hay curaar ahaan amaba rahan ahaan iga hay adiga markan nin noocaas aho meel yeelo oo madax furasho loo haysta ayaa tahay mana ogsoonid in madax furashadaas iyo curaarnimadaas laga bixin doono oo lagu jannayn doono oo ilaahay uu muxuu ah ku barwaaqayn doono ma ogsoonid ma ogsoonid in qoorta xerag lagaa gelin doono kadibna xeragga asaga ah khuduuhu faqulluuhu uma aljaxiima salluuhu uma fii silsilatin darcuha sabcuuna diraacan faslukuuh ma garan kartid marka adoo noocaas ah oo xaaladaada meel aad ku dambayn doonto aadan ogeyn sideed u farxaysaa marka ood farxad iyo raynrayn aad adduunkan ugu jiraysaa saas ayuu leeya aleyh raxmat ullah nacam maxaa yeelay ilahi wuxuu leey subxaana wa tacala wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiyan halkaas ayaa lagu aroorayaa naartaas dhammaantiin waad ku wada arooraysaan kadibna waxaa ka dambeeya uma nunaji aladiina اtaqow wanadaru aalimiina fiiha jaiya mar kama ogsoonid ma waxaad ku biiri doontaa qolyihii muttaqiinta aha oo la badbaadiyey ilaah naga dhiga subxana wa tacaala mise waxaad geli doontaa dadka waxaa weeyaan halkaas jilbajacsiga lagu cadaabi doono oo halkaas muxuu ahaa naarta lagu xumayn doono miyaad ka mid noqon doontaa lidalika haddii ay saa tahay farxad xaggay ku taallaa marka farxad iyo reerayn iyo muxuu ahaa adduunkan ood la dhacda intay ku taallaa weeyaan waman laka yaa kuu ballanqaaday bisuruuri farxad oo xaggey kaaga timid farxad wa anta adigana rahnun lahaysta aad tahay iyo curaar aad tahay walaa tadri aadan ogayn atufdaa ma lagu furan doonaa am hulilta ama qoorta ayaa xerag naare lagu suri doonaa wasal min rabbika atawfiiqa fiiha waahlis fi su'aali idaa sa'alta wasal waxaad weydiisataa min rabbika rabbiga xaggii waxaad ka weydiisataa atawfiiqa inuu ku waafajiyo tawfiiq rabbigaa weydiisa fiiha ay fi lkhayri waljanna janno iyo khayr inuu rabbi subxaana wa tacala tawfiiq deeda ku siiyo oo inaad khayr gaarto ood janno hesho inaad rabbigaa subxaana wa tacaala ku waafajiyo weydiiso isaga wa akhlis u baraxtir oo u khaalisiyaal fi su'aali su alla u baraxtir weeyaan idaa goortii sa'alta aad rabbigaa wax weydiistana keligiis wax weydiiso oo asaga waxaana inaan weydiisanin tawfiiqda waxaa weeyaan waa wax aad weyn waxaa la yidhahdaa tawfiiqda an yuyasara lilinsaani alkhayr wayusad canhu kula baaba shar addoonka in baab kasta oo khayra loo furo oo loo sahlo oo loo yasiro baab kasta iyo albaab kasta oo shar ah adduun iyo aakharaba laga xiro ayaa tawfiiqda la yidhahdaa marka marka inaad ilaahay tawfiiq ku siiya qur-aanka aad baa ugu yar tawfiiqda lidaalika culamada qaar waxay ka qaataan yaraanta qur-aanka ay ku yar tahay tawfiiqda waxay weeyaan waay waxay leeyihiin waxay tusinaysaa inay dadka aad ugu yar oo in tawfiiq qofka la siiyo ay ku yartahay saas ayay mxua ragga qaar yidhahdaan oo sheegaan weeyaan marka waxaa ugu wanaag badan marka qofka inuu ilaahay ilaaliyo tawfiiqda waa taas inuu adiga naftaada lagu dayo oo adiga lagu yidhahday meel iska bixi taas ayaa marka ayna cagsigeeda oo tawfiiq la'aantana waa taayada adiga in muxuu aha naftada lagu dayo ilaada naftada meel iska bixi lidalika nabiga sallallahu alayhi wa sallam wasallam wuxuu dhihi jiray ducadii mashhuurka ahayd allaahuma raxmataka arjuu falaa takilnii ilaa nafsii طarfata cayn rabbiyo waxaan rajaynayaa raxmaddaada ee ha ii tala saaranayn naftayda ilbiriqsi saasuu nabiga dhihi jiray sal allahu alيh wali waslm xadiidkan abi daawuud ayaa wariyey alimaam abu daawuud fi sunanihi waana xadiid xasana marka towfiiqdaas qofka inuu rabbi weydiisto waa shay loo baahan yahay weeyaan wamaa towfiiqii ila biاllah calayhi tawakaltu wailayhi uniib waa ambiyadii muxuu ahaa ducadoodii <clears throat> ay ku ducaysan jireen weyaan marka waxaa qodobka labaad wuxuu yahay ikhlaaska markaad alla baryaysa marka inaad keligiis barida ood wax la wadaajinin aydna waa qodobka labaad oo haddii aad malak muqarab ah ama nebi mursal ah, amaba weli ama waalid ama saalix aad marka aad ku biirisa allabaryadii ood raaciso arrin culus weyaan arrin muxuu ahaa wanaagsanna maaha waxaa marka muhiima ah, wakhtiyada hore allabaryada oo eyrkiala baryo oo heyrkii lala baryo shay waxay ahayd shaayic ah aad loo yaqaano oo ummadda ku dhex faafsan dacwadii ayaa xoogaysatay bifadlilah casa wajalla in yaroo kooban oo qalbigooda ilaahay subxana wa tacala uusa khayr la doonin ayaa ku hartay arrintii ayadahayd oo intii muslimiintii guud ahaan ama ummadii soomaaliyeed guud ahaan arinta ayad waa laga siibtay waa laga baxay waa lagu kufriyey in ilaahay maciise wax muxuu ahaa lala tuga oo alla waxaan ahayn la tuga waa laga dhexbax in badan ummadii waa ka dhexbaxeen laakiin hadda dib dacwadii ayaa tabar darnaatay arintii ayada haydaa soo laaban iyo waxyaabihii muxuu aha la xiriiray oy ka mid ahayd sixirkii oy ka mid ahayd waxyaabihii asraartii iyo la dhihi jiray oo raggii hore ay ku shaqaysan jireen iyo tacdaadii iyo waxyaabihii noocaas ahaa marka arinta ayada marka waxaa loo bahanya in dib boorka layskaga jafo oo shirkiga iyo allah kayrkiis in la caabudo ummadda looga digo aan lala baqin dhabta dadka loo sheega tawxiidkii dadka la gaarsiiyo dacawaadka qaar waxay leeyihiin alummatu muwaxiduun dadka dhan waa ahlu tawxiid marka looma baahna ummad in lagu dhibi ee waxaa weeyaan salaadii iyo soonkii iyo khayraadkii iyo umuurta bulshadii maxaa adeegeedeed ha laga shaqeeyo nacam in laga shaqeeyo sax weeyaan inta ayada ahba waana sax laakiin tawxiidka lagama maarmi karo النبي صلى الله عليه وآله وسلم مركو أي كلمات قدام بيكو هلا يتكلم التوحيد هاي ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فلا تتخذوا قبري عيدا وهكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ننتر سوبحي قولوا لا إله إلا تفلح يكون بالله وي مركو جيريون أي حكوب خاتمي التحذير من الشرك مرك الدعوة بالله قد إلامات كذا أصل وحواد توحيد كاس مرك إخلاص كاس oo alla in loo baraxtiro muxuu ahaa cibaadada in ummadda dib loogu muxuu ahaa boorka looga jafo waa arrin runtii noo taalo mas-uuliyad ducada iyo dadka dalabata cilmiga saaran weeyaan nacam wasal waxaad weydiisataa من ربك ربك وحد ويديسة التوفيق التوفيق ويديسة ويان فيها خير كاس هي جنة داس هي وناقاس إناد محوها ربي أكسية الدون كان أحدث الله ويديسة ويان walis ubaraxtir fi suaali suaalta allow baraxtir idaa sa'alta markaad isaga weydiisato weeyaan nin la yidhaahdo shaqiiq ibn ibraahim albalkhi ayaa wuxuu leeyahay rabbigan subxaanaه wa tacaala lix qof oo khalqigiis ka mid ah tawfiiqda wuu ka xajistay wuu ka reebtay ayuu leeyahay lix qof tawfiiq in la siiye lagama yaaba ayuu leeyahy caleyh raxmat ullah asbaabta ayada cafwan asbaabta keenaysa in tawfiiq dadka laga xirto waa lix buu leeyahay caleh raxmat ullah tan koobaad ilaahay markuu nicmo siiyey nicmadii waxay kaga mashquuleen shukrigii nicmo haddii la helo asal waxay in la shukriye nicmadii marka kudhexbutaankeedii iyo nicmadii muxuu ahaa ku raaxaysashadeedii ayaa waxay ka mashquulisay shukriga alle taas marka waxaa tawfiiqdiay ka xiraysaa qofka midda labaad cilmigii aad bay u jecel yihiin laakiin inay cilmiga ku camal falaan oo ay ka tageen taana tawfiiqdii ay xiraysaa tan kale dembiga ayay u degdegaan towbadana dib bay u dhigaan tawfiiqda ay xiraysaa tan kale waxay ku kadsoomeen inay dadka saalixiinta uwan wanaagsan ay suxbo iyo saaxiibnimo la sameeyaan ayagoo ka tegayaan inay ku daydaan camalkooda suubana cilmigooda ay raacaan taana ayadan asbaab tawfiiqda xirtay ka mid tahay kadalika adduunkii oo ka sii jooda inay daba ordaan oo isku mashquuliyaan addunkana waa ka sii cararayaan ayagana waa daba ordayaan tawfiiqda ayadna xirtaa kadalika aakhiradii soo qaabishay oo iyaga xaggooda usoo jooda ina iyana ay ka dabur joodiyaan oo ay ka leexdaan oy ka cararaan oy dhabarka u joodiyaan ayadana muxuu ahaa asbaabta tawfiiqda allah addoonka u diiday ay ka mid tahay ayuu le aleh raxmat ullah wanaadii ida sajadta lahu ictiraafan bima naadaahu dunuun ibnu matta u dhawaaq oo u yeera rabbigaa u dhawaaqa idaa sajadta markaa sujuuda lahu rabbigaa muxuuha u dhawaaq weeyaan ictiraafan liajli ictiraafin ictiraaf iyo muxuu ahaa ogolaasho aad ogoshahay nicmada rabbi subxana wa tacala uu kuu galay ilaah u dhawaaqo weeyaan bimaa shayn ugu dhawaaqa oo ugu yeera naadaahu ugu yeertay dunnuuni nabiga la yidhaah dunnuun oo ibnu matta ina mata ahaa siduu mxuu aha nabiga la yidhaahdo dunnuun ibnu matta uu ugu yeertay adna ugu yeera weeyaan wuxuu leeya imaamka cali raxmat markaad sujuudda ood wejiga dhulka dhigta ilaahayow dhah afka fura ilaahay u yeera subxaana wa tacaala weliba markaad rabbigaa u yeeranaysana adigoo muxuu aha gaboodfalkaagii iyo dembigaagii qirsan oo isbahanbahina oo isjijibina rabbigaa u yeera subxaana wa tacaala saas ayuu leeyahay imaamka waxaa nugu dhawaaqataa weliba siduu nabi yunis calayhi salaam dunnuun waa nabi yunis nabi yunis siduu rabbigiis ugu dhawaaqday xiinamaa ulqiya fi اlbaxr wa fii ظulumaati اlleyl wa fii dakhil baطni اlxuut ظulumaatun bacduha fowqa bacd dhowr mugdi markii la geliyey xanaaq uu xanaaqay wadanuuni id dahaba muqaadiban fadana an lan naqdira calayh fanaadaa fi ulumaati an laa ilaaha ila ant subxaanaka inii kuntu min aalimiin ducada ayada nabigeena sal allahu alayh waali waslm wuxuu leeyahay kuma ducaysta qof muslim ah kuma ducaysta ducada ayada ah ilaa rabbi subxaanahu wa tacaala shaygii isaga ahaa uu kaga ducaystay ood rabbi kaga baryay ilahay wuu siiya subxana wa tacala weligiis addoon hadduu rabbi ku barya laa ilaaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min alaalimiin ducada iyad waa laga ajiiba ayuu nabigeen sal allahu aleh ali wasalam marka macnahaas ayuu cabirayaa sheekh oo wuxuu leeyahay markaad sujuudda rabbiga u yeedho adigoo weliba rabbi ictiraafsan dembigaadii muxuu ahay aad ka gashay iyo xumaantii aad samaysay iyo gaboodfalkaagii adoo ictiraafsan rabbi muxaa u yeedha adoo sujuudsan marka weliba waxaad ugu dhawaaqataa laa ilaaha illa anta subxaanaka inii kuntu min alaalimiin sujuuddan waad garanaysaa nabigeena sal allahu alayh ali wasalam wuxuu leeyahay aqrabu maa yakunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid faاjtahiduu fi اdducaa addoonka markuu ugu dhoweeyo rabbigiis ood muxuu ahaa ugu dhowaan badan yahay waa markuu sujuudsan yahay ee waxaad ku dadaashaan ducada weeyaan saasuu nabigeen leh sal allahu alيh ali wasalam wanaadi u dhawaaqa u dhawaaqa ow dhawaaq idaa sajadta markaad sujuuda lahu rabbiga u dhawaaqa u yeero weyaan oo bari ictiraafan liajli ictiraafin ictiraaf iyo ogolaansho darteed bimaa shayin ugu dhawaaqa oo naadaahu ugu yeertay ood ugu dhawaaqay dunnuuni nabiga lyaa dunnuun ibnu matta ina mata ahaa waa yuunus calayhi salaam walaazim baabahu qarcan casaahu walaazim baabahu qarcan casaahu sayaftaxu baabahu laka in qaracta walaazim waxaad laazimtaa oo daa'imtaa baabahu alle albaabkiisa daa'im qarcan garaacitaan la daa'im casaahu rabbi wuxuu mudan yahay sayaftaxu inuu kuu furo baabahu albaabkiisa laka adigu kuu furo in qaracta haddii aad baabkiisa garaacdo weeyaan ilaahay subxana wa tacala albaabkiisa weligaa haka noogin inaad garaacdo rabbiyow rabbigaa muxua weligaa albaabkiisa taagnow oo rabbigaa haka fogaanin albaabkiisa subxaana wa tacaala محايل ربي سبحانه وتعالى وحمدان يهي إنه الباب كافرة أو والجنة ذهش وتخير كالدنيا ربي سبحانه وتعالى الباب سوتاك ربي كوافجيه كي آخر كوافجيه مالك ولقى الرنت أيضا هكذا نوغين أيو ليه واتقرني سندعاء ربي سبحانه وتعالى ما الأذق قارسي ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين دعاء مره اوقات العجيبه او ادي اد مخوها رجدا اي وين تايا جرا ثلث الليل الاخير هبنك قيفتي جدن با كميدا مره صوم كلا صوميها كميدا اي لافره حكميدا دبر صلوات صلواتك مره لغا بخ كدب وما الى ذلك اي اوقات مخوها روك وسودغا لبد صف مره مخوها جهادك لبد صف ايسكوري ماذا وما الى ذلك ميلها مخوها دعاء لو عجيبه اي كميتا وي قفك مره انو دداله او وقتيها دعاء بديو ايا لو بهنيه ويان walaaim waxaad laaimtaan baabahu alla albaabkiisa laaim qarcan garaacitaan la laazim weeyaan casaahu rabbi wuxuu mudan yahay sayaftaxu inuu kuu furo baabahu albaabkiisa la kaadin qaracta haddii aad garaacdo weyaan haddii tusaale ahaan qof miskiin ah uu albaabkaaga taagan yahay ood maganalahay war islaam waxalaysiiyo warniyo wacisi hadduu yidha albaabkaaga uu soo istaago ood waxba marka iyada haynin ama waxbaad haysaa marka kadibna aad aad waxba siinin berri uu kuu soo laabto albaabka uu istaago kadibna soo dhiib ma soo dhiib waraaqda soo dhiib dadku aad ka nexiseen birtaas muxuu aha dambe ayaa lagu diida inaad marto meesha marka wax weyne maaha barak allah fiikum marka albaabka haddii markaad qofka albaabkaa soo istaago ood wax ku weydiisto waxbana aadan siinin oo tira war iga dhaf waxma siinayo oo berri uu kuu yimaado oo beri dambe kuu yimaado shaki ma lahan shaki ma lahan qofka asaga waxba inaad siinaysuun naga aamusiya maraad tiraad marka adoo daciif oo addoonna markaad halkaad joogta walilaahi almaal aclaa markaad albaabka rabbi taagan tahay alhaniy alraxiim alra'uuf ood rabbi ou tidhaahdo adii tijaabi waxaad u baahanta وحد ربها أنت ما أنت عديم حد ربته ما مالات ربته ما علميات ربته ما عثمالات ربته ما جنات ربته ما توفيقات ربته هذه وحونها تقلبي كوقب هذا أنفلين كدبنا رب سبحانه وتعالى بك لا يستاك صلاة كستة مركات كبحدد مركات قيام الليل كاستاكتد وكوافج ربك سبحانه وتعالى مركات مسافر كتهي مركات صومان تهي هذه ربك محوها كنت تجابي أرنت أيضا تجابي أرنت أيضا بدون شك ولا ريب وذي سيد أصل كساس وياك لكن حالات وحا دعي كرتو ان دب يستجاب العبد ما لم يدع باثم او قطيعه رحم تيك الوحي هيد ما لم يعجل ادونك ولا اجيبه هذو دقدق سمين اما محوها اوسن ذنبي كد عيسنين اما رحم جوينت كد عيسنين لكن دعاده دبنا كغد عبد الله فاستجبنا له محوها قد استجيبت دعوتكما فاستقيما قد استجيبت نعم فاستقيما نبي موسى إيه، نبي هارون مركا لا يري دعوذي نوالا أجيبي ميغاكا سوريت نعم هاي دميان خلد قد أجيبت دعوذكما فاستقيما قرآن كحفظ قيس ونعص قف كستأو قرآن كخلد ألا ردني وهذا من قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قف قرآن كخلد وإن ماذا حلقك قرفت كائنا من كان saas weyaan marka waxay ka mid tahay asbaabta rabbigan subxaana wa tacala uu ku xifdiyey qur-aankay ka mid tahay iyo mucjizaadka qur-aanka xifdigiisa caddaynay ka mid tahay marka qad ujiibat dacwatukumaa fastaqiima dacwada ayadeen waxaa weyaan waxaa la ajiibay bacda arbaciin sana weliba markay geeriyoodeen kadib ay ahayd gelitaanka baytulmaqdes iyo nasrigii la siiyey wuxuu ahaa bacda mowtihim yuushac ibnu nuun marka ducada in dib loo dhigaa laga yaaba waxaa laga yaaba sharka ugu soo socota in lagaga leexiyo وحال غيابا ما انت قيامه وضبا هنتاي احوج ما تكون الى الحسنات حسنات كالجبال ان ربي سبحانه وتعالى اكسي وما الى ذلك نعم اما وحكلا لوغو بدل بوسكا وخا دل بيس ما ماهين وكا وناغسن وادي الدنيا اخرك خير بدل لوغو بدل لغيابا مركه دعاده الباب كاس والباب انت لوغو كلا هرمري سهام الليل لا تخطي ولكن لها امد وللامد انقضاء سهام الليل وحمحها ورمها الى بابك حبدها بين كدعيس ويانو aan aan lahayn shanqarka weligeed inay gaftaan aan laga yaabeen laakiin waqti waxay leedahay ay fushi arrinta iyada walaaim waxaad laaimtaa baabahu albaabka rabbi laaim weeyaan qarcan garaacitaan la laazim casaahu rabbi wuxuu mudan yahay sayaftaxu inuu kuu furo baabahu albaabkiisa laka adiga in qaracta haddii aad garaacdo weeyaan qaracta aad garacdo isku mid sooma somaali arabi marka qaracta inaad garacdo nacam waakir dikrahu fi lardi daban litudkara fi samaai ida dakarta waakir waxaad badisaa dikrahu rabbi xuskiisa badi fi lardi arada inta aad joogta ara ahaa arada intaad ku sugan tahay daban mustamiran si joogto ah alla xuskiisa u badi weeyaan litudkara in lagu xusa lagugu xus darteed fi samaai samada lagugu xusa idaa goortii dakarta rabbi aad ara arada ku xusta weyaan ربي مركز أرادك وحستا أنه حلو وحسي في الملأ الأعلى ربي كان سبحانه وتعالى وحليه اذكروني نعم اذكروني فاذكروني أذكركم نعم حسى وأنا حسيا حديثك صحيحها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحليه حديث القدسي ربي كان سبحانه وتعالى ana cinda danni cabdii bi wa ana macahu idaa dakaranii aniga addoonkayga meeshuu iga malaysa ayaan u ahaanayaa agt halkaas ayaan ahaanayaa agteeda ayaan ahaanayaa waxaana la jirayaa rab muxuuaha addoonkayga markuu ixuso hadduu marka igu xusa naftiisa naftaydaan ku xusaya subxaana allah ayaad qalbiga ka tiri kaliga am carab kaliga adoo joog rabbisubrabbina wuu ku xusaya subxana wa tacala fii nafsihi هدي وحوس كوح سوى لجوجا هذا صار وفر النوكلة أترى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ذكرته في ملأ خير منه منهم كوح كخير بظن إيه فدي كخير بظن كوا أدلجوا جي أي الروح ملائكتي ويان مال ملائكتي ربي سبحانه وتعالى أي جوجان أي مركل روح سيا ويان marka dikriga alla subxaana wa tacala qofka inuu badiyo waa wax loo baahan yahay dikriga himaartiisa lama koobi kara alimaam ibn اlqayim caleyh raxmat ullahi kitaabkiisa asayib alwaabil wuxuu ku sheegayaa ilaa toddobaatan faa'iido iyo manqaba uu leeyahay dikriga alla la xus wa tacala faraajicu hunaak aad bay u badan tahay marka dikriga alla qofka inuu ku dadaalo waa shay aad u wanaag badan weyan saasuuna ku boorinaya sheekh caleyh raxmat ullah waakir waxaad badisaa dikrahu rabbi xuskiisa fi lardi arada ku badi daban si joogta ah litudkara in lagu xuso darteed fi samaai samada idaa dakarta markaad rabbigaa xusto subxaana wa tacaala walaa taqul aibaa fiihi imtihaalun wafakir kam sagiirin qad dafanta walaa taqul ha dhihin aibaa caruurnimada caruurnimada fiihi waxaa ku sugnaaday imtihaalun korasho iyo sugitaan ayaa ku sugan ha dhihin wafakir waxaad ku fikirtaa kan badana ay ama inta aiirin kam inta sagiirin yar qad dafanta aad duugtay kuwaana qada weeyaan oo ku fikir weeyaan imaamka laga bilaaba beydkan lixdan iyo labaad ilaa beydka shan iyo toddobaatanaad inta u dhaxaysa wuxuu kaga hadlayaa qofka inuu muxuu ahaa dadejiyo towbada uu rabbi u soo subxaanahu wa tacaala inuu dadejiyo uuna kuwaana qaato kuwaanse qaato cirada ka soo baxday inay digniin cirada ayada tahay oo geeri ay mxuu ahay hordhac u tahay inuu kuwaana qaato ayuu beydka laba iyo lixdanaad ilaa beydka shan iyo toddobaatanaad ayuu sheekh kaga hadli doonaa caleyh raxmat wuxuu leeyahay marka ha dhihin oo haisdhihin waan da oo dadayda labaatan jir ayaan nahay soddon jir ayaan nahay labaatan iyo shan jir ayaan nahay toban iyo shan jir ayaan nahay intaa yaraan nahay maadaama aan yarahay dad odayaal ayaa nool oo socda marka aniga toddobaatan jir ayaa taagan ilaa toddobaatan aan ka gaara waxaa weyaan ana hawshaydaan iska wadan hadhihi waxaadna ku fikirtaa oo dib u fiirisaa firfiirisaa inta ayagoo yar oo shan jir toddoba jir labaatan jir siddeed iyo toban jir inta ayagoo yaryar oo da'yar aad adiga laftirkaada duugtooda aad ka qayb gashay ood xaadirka ahayd adiga ku waana qaado dad kula dada ahaa qayb ka mid ahaa maqan dadka adig kula dada ahaa dad kaa yar ayaa maqan marka has dhihin maadaama da'dayda ay yar tahay oon weli ani muxuu aan weynaanin waa lii sugayaa oo dantayda la iska qabsanaya tamatac bishabaabik say dhahaan dhallinyarada war ku raaxaysa dadaad la hadlaysa ani afartan markaan gaara ayaan tooba keeni nin waxaan arkay toddobaatan kor u dhaafay waa nin mas-uul ah ninkii isaga ahaan ku yir war nin cibaadada maad ku dadaashid ood cibaadada xoogga maad saartid cibaadada ku galabgalab ku yahay kuma ficno salaawaadka iyo waxyaabahaas iyo aad uguma ficno marka wuxuu yidhi aniga shan sana i dhiman shantaas sano oo i dhiman kadib waxaan gelayaa howlgab ritayaan noqonaya marka kadib ayaan masjid geli doonaa waxaan ku yidhi shantaas sanood sheegaysa yaa kuu ballanqaaday wax garantii ah iyo ballanqaad miyaad haysataa inaad shantaa sana gaaraysid wuu nooli ninka isagaa ilahay waxaan ka baryaynaa subxana wataala inu soo hanuuniye marka qofka marka kaas isaga ah waa imaan doonaa waa muxuu aha tusaalihiisa sheekh ayaa sheegi doona kan yar xataa waaba loo garaabi karaa ayuu sheekh dhihi doonaa waa noo imaan doontaa insha allah caza wajal marka qofka inuu kuwa muxuu aha yidhahda aniga bal markaa heerkaas gaara ayaan baabkaas baab jira maaha dadku waad arkaysaa mawtulfajihi aad buu u batay mawtulfajihi aad buu u batay waxayna wuxuuna ka mid yahay إيه، وحيابها علاماتك ساعد أيو كمدي هاي سيدا حديثة أي إنبضا شاقين ويان نعم نبي صلى الله عليه وآله وسلم حليا هاي حديث صحيحها اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغ قبل شغلك وحياتك قبل موتك مركا تانا إن لغوان قاتا وشيلو بهني ويان ولا تقل هذه الصبا عرور لماذا هناك سبي وهناك فتى وهناك كهل وهناك شيخ وهناك هرم عنق صبيغا عنق واح يرويا صبي يعني، ايا ليلى والمهر الرفتض غير ير او حمك استدى صبي ايا ليلى فتى انا وقفك رضا فتى كهل انا وقفك لحاتك تقريبا صدن سنه وحكسر ايميلها سيد الى افرتمي كنت مي رجع geermadowga somalida ay dhahaan kahli weyaan kadibna waxaa jiro sheikh oday odaynimada xagey ka bilaabanaysaa ma lixdan mise intay ka bilaabanaysaa ya conton baashaas nagu soo dhawaynaysaan marka eh, sheekhnimada ku dar marka duqnimada kadibna harim qofka dhacay oo cada tahayoo muxuu ahaa isku xaaladiisa aan sariir ka soo kacaynin marka waxaa weeyaan maraatibta ayada ah ayuu marka sheekh ka warramaya walaa taqul ha dhihin assiba caruurnimada fiihi waxaa ku sugan imtihaalun in liisu korto oo liisu sugo ayaa ku sugan ha dhihin weeyaan wafakir waxaad ku fikirtaa kam sagiirin mid yar badana oo qadafanta aad duugtay ka fikir ayuu le sheekha caleyh raxmatullah ninkan ugu faa'ida hadda inta aan raxmatullahi leenahay adinkan aamin aad leedihiin iyo inta la dhihi doono wax yar maahan marka qofka rababaabka inuu u socdo cilmigan meel ha saaro وقل yaa naaصixii bal anta أwlىa binusxika low lificlika qad nadarta waqul waxaa tiraa yaa naasixii kan ii naseexaynaayow bal iska daaya anta adiga ayaa awlaa ku habboon binusxika naseexadaada adiga ayaa ku habboon low lificlika ficilkaada haddii aad qad nadarta fiirin lahayd weeyaan beydkan ailbiri abi isxaaq alilbiri caleyh raxmat wuxuu samaynayaa warkii wuxuu ku socday wiilkii abubakar ayuu u naseexaynaayey warkii marka markuu wiilkii inta naseexo ahayd aad gaarsiiyey isagaa isku soo celi marka isagii ayaa iska dhigay inuu yahay wiilkii uu u inuu isagana muxuu u naseexayo ood adiga waad ii dhammaysay naseexada waad ii dhammaysay anigana marka muxuu ahaa aan ku naseexaya wiilka carabkiisuu ku hadlaya marka oo wiil yar ayuu la hadlaayey waxa looga baahanya ayuu u sheegaayey mowdka siduu u socdo u sheegaayey cilmiga macnaha ule u sheegaayey marka alcagsu isagii marka weynaay oo cirada lahaa ayaa hadalkaas ku soo joodiyey marka marka arrinta ayada ahna qofka inaad cadaalad u samayso oo markaad adiga eedayso ood ka gar hesho isna garta uu leeyahay inaad muxuu ahaa aad u sheegto waa mabda nabowi ah nabigeenna sala allahu caleyh waali wasalam ghaswatu xunayn markay dhacday oo nimankii ريان صارت حوله تيرد بدنا اد كو بدنا ان وخ بدنا لا سينين اما وخبو ان محمد لوو درين قرغي حي للنبي صلى الله عليه وسلم رجي اضياشه وقبائشه غامناي اي مؤلفه القلوب اهم قلب قد ان دينته لجعلي شيء اي الحول وسي ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وحبدا بوسي غنم بين جبلين اري محمد لو برطو دحاي جيل وحول بوسي نيمكي ري انصاريت هوس با اسكو ريس وحين raggii mxuu ahaa reer quraysheed iyo raggii muxuu ahaa reer hawaasin nimankii oo muxuu ahaa seefahanaga dhiigoo dhiiggooda uu kadaa oo hadda uun islaamnimada aan xoog kusoo gelinay ayaa xoolihii nabiga uu taabsiiyey ninkii nabi maxamed alai slat slam waxaa qabatay qaraaba jacayl waxbaa ad hadal noocaas u dhadhow ayay marka carabkooda ka soo yeeray nabiga warkii waa soo gaaray rag nusaxa ayaa ku jiraan niminkan waxaa lafdhabarka diintan wa qaamat calaa aktaafihim alislaam islaamnimadii waxay ku istaagtay garbahooda sida dhabta ah waa niminka nabigeena sal alla alay ali waslam intoogaanta la maray soo dhaweeyey wuxoogaan diintan la maray xitaa inta madiine ku dhimata ayaga aad ba u yaryihiin niminka ayagaa marka nabiga wuxuu yidhi halii kulmay meel baa loogu kulmay nabig sal alla alay wasalam markaasaa nabiga wuxuu yidhi qof ma jira markaasa waxay yidhahdeen waxaa nugu jira wiil aan abti u nahay qaacaduu nabiga dajay alah slat slam ibnu ukhti lqawmi fahuwa minhum gabadha wiilka ay dhashay ayuu ka mid yahay tolkaas ayuu ka tirsan yahay marka kadibna nabigana sal allahu alay ali wasalam hadal dheer uu jeediyey war soomaad ahan baadi oo soo ilaahay muxuu ah, aniga sabab igama dhigin inaad muxuu ah, aad hanuuntaan war dad muxuu ahay col ah oo isbaabi'iyo oo inkaar ay ku dhacday maad soomaadan ahayn oo ani sabab ilaahay igama dhigin inaad muxuu ahay dad isku xiran aad noqotaan bala allah warasuuluhu aman halkaas ay la taagnaayeen nacam markay warkii dhammeeyona raggii ay isdhiibeen oo weliba uu sheegay wax yaroo muxuu ahaa yufticu lah oon qolyahan naara kaga badbaadina oo muxuaha islaamnimada aan ugu soo dumaa maanta inaad u xanaaqdaan ma halkaasaad joogtaan ood la yaabay nabigeena sal allahu alay ali waslam iyagana ay runtii arrintii axiixa ku noqotay aad runtii ay u garayseen warka isaga ayaa weliba ayagana u ammaanay cafwan markaasaa waxaa dhacday marka ayagii marka muxuuha inuu gartooda u bixiyo adinka haddii aad rabtaan waxaad ihi laydeen nabiga sal allahu alay ali wasalam nin la soo fiijiyey oo tolkiisii ay muxuu ahaa garabkiis ka baxeen ayaad ahayd waan ku soo dhawaynay tolla'aan baad ahayd garab la'aan baad ahayd nin muxuu ahaa waxaad ahayd duurka muxuu loo soo tuuray bannaanka la soo dhigay annaga ayaa ku garab qabanay waad dhihi lahaydeen war noocaas uu sheegay akhiiran nabigu wuxuu ku khatamay sal allahu alay ali wasalam annaasu dithaar waalansaaru shicaar dadka waxaa weeyaan waa dharka kor laga xirto adinkana dharka hoos laga xirto ayaa tihiin yani dad aad ugu dhow ayaa tihiin weliba wuxuu yidhi haddii aynan ahayn hijradan oon soo haajiroon madiine ka soo haajiroon maka ka soo haajiroon madiine aan imid haddii aynan ahayn inay iga burtaan ka baqaynin nin waxaan ahaan lahaa reer ansaarida marka qofka sidaa darteed marka alimaam alilbiri wiilkii uu muxuu ahaa ka gar helay iyo ninkuu ka gal helay ka dada yaraa uu ka gar helay ayaad markaasna u garbixinayaa marka wuxuu leeyahay waqul waxaad tidhahdaa yaa naasixii kan i naseexaynaayo bal anta adiga ayaa awlaa ku habboon binusxika nasiixadan ayadooda aniggu naseexaynaysa adiga ayaa ku haboon low lificlika ficilkaada qad nadarta haddii aad fiiran lahayd adiga ayaa ku haboonaan lahaa adiga ayaa ku haboonaan lahay weyaan maxaa yeel hadii aad naasix tahay adiga inaad ku camalfasho weyaan wixii aad sheegaysa yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun si u noqonin siaadan u noqonin weyaan atamuruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum waantum tatuuna alkitaab afalaa tacqiluun dadka inaad wanaag farto adigana aad naftaada hilmaamto caqlilaaan bay marka arrinta ayada ay ka dhigan tahay weeyaan waqul waxaa tira yaa naasixii kan i naseexaynayow bal anta adiga ayaa awlaa ku haboon binusxika naseexada low lificlika ficilkaada qad nadarta haddii aad fiirin lahayd weeyaan tuqaicunii cala atafriidi lowman wabitafriidi dahraka qad qaacta tuqaicunii waxaad igu jarjaraysaa ood igu jeexjeexaysaa cala atafriidi gaboodfalka aan sameeyey lowman waxaad igu jarjaraysaa eed baad igu jarjaraysaa weyaan tuqaicunii waxaad igu jarjaraysaa lowman eed baad igu jarjaraysaa cala atafriiti gaboodfalka aan sameeyey awgeed ayaad igu jarjaraysaa igu jeexjeexaysaa eedayn weyaan wabitafriiti gaboodfalkana dahraka zabankaadii oo dhan ayaad qad qaacta kusoo jarteed kusoo dhammaysay weyaan aniga oo wiil yar ah ayaad waxaa weeyaan eed igu jarjaraysaa ood mxuu ahaa waaaadkanalaad samaysaad leedahay adigana zamankaadii o dhan lixdan jir ayaa tahaye zamankaadii oo dhan ayaad waxaad ku soo dhammaysatay gabadfal iyo dembi iyo macaasi saas ayaad marka isagaa isku soo jeeday hadalka weyaan tuqaicunii maxay qofka markuu yar yahay iyo markuu qofku weyn yahay waxaa weyaan isma lahan qofka yar dembigiisaa yar qofka yar khibradiisaa yar oo waxaan waaye aragnimo uma lahan lidaalika waad garanaysaan qofka zaaniga ah muxsan markuu yahay oo qof muxuu ahaa xerig islaam xirtay waina la imaaday uu yahay oo xerig isaga islaam wati kula yimid markuu yahay iyo markuu qofka isagoo weligiis aanan guursanin zina uu ku dhaca cuqubadoodii waa kala sarraysaa kan boqol jeeda baa lagu dhufanaya sanad waa la musaafirini kanna dhagax baa nafta looga qaaday khibrayaradaa yeeli waxaan khibro ma lahan islaanta waxaa wuxuu arkaa wax muxuu ahaa aan la arkin oo la maqlin u arkaa laakiin qofkan waxaan soo arkay waxay yihiin fahamsan inuu ku dhaco marka lidalika marka adiga khibrada lahaa oo intaasoo mxuah dembi kusoo jiray aniga oo mxuu ahaa wiil yar ahoon waxaan aad u fahamsanayn ayaad i eedaynaysaa oo gabadfal yaroon sameeya ad igu eedaynaysaa adigana weligaa gabadfalkaas kusoo jirta weyaan tuqaicunii waxaad igu jarjaraysaa ood igu mxuu ahaa jeexjeexaysaa cala tafriii gaboodfal aan sameeyey lowman eedayn baad igu jarjaraysaa weyaan wabitafriii gaboodfal ayaa dahraka zabankaadao dhanna qad qaacta kusoo jartay way kusoo dhammaysay wa fii siqarii tukhawifunii almanaaya wamaa tadri bixaalika xayu shikta wakunta maca asiba ahdaa sabiila famaa laka bacda shaybika qad nakista waha ana lam ahud baxra alkhataaya kama qad khudtahu xataa hariqta wuxuu leeyahay imaamka caleyh raxmat ullah wa fii yaraantayda ayaa tukhawifunii waxaad igu cabsigelinaysaa almanaayaa geerida ayaad ugu cabsi cabsigelinaysaa anoo yar wamaa tadri mana ogid oo kuma waana qaadanaysid bixaalika xaalkaaga iyo arintaada adiga arrintaada xayu meel shikhta aad gabowday wa kunta waxaad ahayd macasiba caruurnimadii ahdaa mid ka hanuun badan sabiilan xagga waddada ka hanuun badan ayaad ahayd famaa laka maxaa kugu dhacay oo ku daaray bacda shaybika ciradaada kadib qad nakistaa dib baad u guratay wahaa ana waa ikan aniga wahaa ana waa ikan lam ahud wahaa ana aniga waa ikan lam akhud ma aanan dabaalanin baxra alkhaaayaa gafafka baddeeda kuma dabaalanin baxra alkhaaayaa gafafka badbadda gafafka baxra alkhaaayaa badda gafafka kuma aanan dabaalanin kamaa qad khudtahu sidaad u dabaalatay xataa ariqta ilaa aad ka maashoota ood biyihii mxuu ahaa badi kaga dhimata weyaan halkan wuxuu leeyahay imaamka cali ramatullah wiilkii arabkiisa ku hadlaya carabkiisa ku hadlaya wuxuu leeyahay anoo yar ayaad waxaad igu cabsigelinaysaa geeri waxaad leeda waad dhimanaysaa alla ka baq waxbara saasaad ii leedahay adigana kuma waana qaadanaysid xaalkaada maxaa yeelay waad gabowday waad cirowday ciradii ayadahaydu kuma waana qaadanaysid anoo yarna waxaad leeda waa dhimani war iska ilaali adigiyo duqahna mxuu aha ma waana qaadanaysid weliba waxaa la yaab lah markii aad yaraydood canug yar ahayd ayaad toosnaan iyo cibaada iyo alla ku xirnaan aad sidaan ku dhaantay ee maxaa ku daaray adoo muxuu ahaa weynaaday adoo ciroobay inaad dibugurasho bilowda arrinta ayada soo wax lala yaaba ma ahan saas ayuu muxuu leeyahay aniga haddii aan wiilka yaraad u naseexaynaysay gafafka badda gafafka aniga ma dabaalanin oo ma dhexgelin ayuu leeyahay in badan waxaa laga yaaba haraq iyo meelaha afkeeda inaanu saa u gaaray laakiin intaan muxua ah badda dhexgala kuma dabaalanin ayuu leeyahay gafafka kuma dabaalanin sida adig aad u dabaalatay ilaa adiga aad muxua ah ka maashowda ood kaga baktidaba muxuu ahaa dembiyadii ah oo dembiyadiiba ay muxua kukudaan oo dembiyadii ay muxuaha kaa saramaraan aniga iguma dhian ayuu leeyahay marka wuxuu leeyahay aniga wiil yar ayaan nahay dembigayga waa kooban yahay laakiin adiga weynaay inaad baddaas mxuua dembiyada dabaalato oo sidaas muxuu ahay kugu dhacdo anigana aad muxuu eedayso arrintaas isma qaadanaysa ayuu leeyahay caleyh raxmatullah qofka weyn ayuu marka halkan ula dan leeyahay inuu qofka weyn muxuu ahaa canugii oo kale iska dhigin hadda haddii aad muxuu ahaa qof weyn oo lixdan jir amaba toddobaatan jir ama konton jir ah nin la yaqaano oo hadduu marka waxyaaba gabar yarasoo gacanta haysto meelaha la socda afguduudda la arko iyo wiil dhallinyaraa walow bodaad ba ahaadee oo dayar intuu mxua takin irto hadduu mxua gabadha gacanta qabsado misleeyihiin isma laha kan waa nagala tag waaan mxuu ahaa waxaan dhaaf in la yidhaha laga yaaba kan mxuu ahaa yar waxaan dhaaf waxunaad samaynaysaa o lacananta laakiin kan waxaa weeyaan haddii la arko nin walba wuxuu iska qabanaya geedo iska qabanay sooma big waa laga carar meeshii kadibna carabkii iyo mxuu ahaa qalbigii iyo waxaa weeyaan ninku wuxuu noqonaya qof mambuudah marka qofka weyn ficilka uu sameeyo uu wen yahay ficilka uu sameeyo oo xun aad baad u wen yahay lidalika waad garanaysaan dunuubta iyo macaasida takburu watutadaacafu watudaacafu fi alamaakin walawqaat alfaadila maka oo kale dembiga lagu sameeyo iyo mxuu ahaa tobanka dambe ramadaanka dembiga aad samayso tusaale ahaan amaba ayaam ashhur xurum dembiga la sameeyo رمضان حاجه سرق اشهر الحرم دم بيقلا سمي اسم الله كلو روسيين ويان وفي صغر يرانت اذا ايات تخوفني وحدغو عبس جلينيسا المنايا جريده دمحوها ادغو عبس جلينيسا وما تدري انه سخط غار وحكوت الله وما ت... وما وما تجرى تجري ببالك او ما تجري ويان wamaa tajrii kuma dareeraysa oo arrinta ayada ah geerida kuma dareeraysa bibaalika qalbigaada xayu meel maxaa idin qoran may waa waxaan sheegayaa waa nuso kale nusadii kale labadaba idin idin maryan rabaa wamaa tadri kuma waana qaadanaysid weeyaan bixaalika xaalkaada kuma waana qaadanaysid xayu meel shikta aad gabowday nusqo kale waxaa ku taalla marka wamaa tajrii kuma dareerayso cabsidaas geerida laga baqo bibaalika qalbigaada kuma dareerayso xayu meel shikhta adoo gaboobay qalbigaaga muxuu ahaa geeri inay imaan doonta kuma dareerayso oo qalbigaada muxuu ahaa kuma soo dhacayso weyaan marka labadaas cibaaraba way ku kala taallaa weyaan lakiin annaga sida hadda caadiga oon ictimaadayna waxaa weeyaan wamaa tadrii bixaalika xayu shikhta وكنت وحاذهيد مع الصبا عرور مدي أهدى متكهنون بدن سبيلا حق وددك أهنون بدن أيادهيد فما لك ودعي بعد شيبك مركب الرودي كذب قد نكست دبض قرتي ودبض اللابطي محوما ميلها قروا حكوتها لقد نكست أدبلا بروسيويا نكست نعم نكست نكست نعم نحاكو قرن نكست وبناء للمجهول دبا لقوم مخوها عليي ويان نكستانا وها ويان دبا طلابتي معاني كلمه دونا وها انا اني وايكا لم اخض هذا وتنبيه انا انا وحويا ويان وساس عبري وها انا اني وايكا ها انا اني وايكا لم اخض ما انا دبالني بحر الخطايا قففك بدو كمان دبالني بد قففك كمان دبالني كما قد خضت وساء الدبالتي حتى غرقت الى اد كما شوطه ود كغد امته ويان ولم اشرب حميا ام دفر وانت وانت شربتها حتى سكرت ولم اشرب اني ما نلعبن حميا خمراء ما نلعبن خبلي الخمره ولي بحال الى حميده اتك بيرته خمره اتك محوها وحود رويس الا خمرتي وانواع وقار حجر محوها ان واحد بدن كعبت ما هنا قفكو سندروبين ود سخرامينين qaarna waxaa afka hadii la saaraba horya laga sakhraamaya soo saar maaha daroogada waa noocyadaas marka xumayida waa khamrada nooceeda muxuu ahaa aadka wax u daroogaysa mararka qaarna waxaa laga cabiraa daroogada daroogowga iyo muxuuaha iyo sakhraannimada laftarkeeda iyo aadka u culus ayaa xumayida laga cabiraa weyaan walam ashrab maanan cabin xumayan khamra umma dafrin umma natnin ur hooyadeed ahaatay dafriga waa natni urka weyaan wa anta adigana sharibtaha waad cabtay xataa sakirta ilaa aad muxuaha ka darogoobda ood ka sarkhaanto waad cabtay weyaan xumaydan iyo dafrigaas adduunkan qofka isku hilmaamka isku hilmaamo ayuu kaga isticaaroonaya weyaan inuu adduunkan intaad qofka u dhexgalo isku hilmaamo kan qaba kanday kan qaba kanday u yidhahdo dhago kale indho kale usan yeelanin ayuu kaga muxuu ahaa kinaayona weyaan ood ka cabira weyaan imaamka cali raxmat ullah marka wuxuu leeyahay aniga khamra oo xumaanoo dhan hooyo u ah iyo ur oo dhan hooyo u ah kuma aanan dabaalin dafrika mararka qaarna waxaa loo cabira adduunyadii laftirkeedii adduunyadii laftirkeedii yaa dafrigan la dhahaa adduunyadii dee waxaa wax dhow weeyaan waa wax xaqiran oo liidan weeyaan wala mashrab ma aanan cabin xumayan khamra oo umma dafrin nat umma natnin ur oo dhan iyo qurmoon oo dhan hooyo u ah wa anta adigana sharibtaha waad cabtay xataa sakarta ilaad muxuu ahaa aad ka sarkhaanta weeyaan وأنيك هذا ما أدونك يعصبيه هذا ما نحو أدونك عن بالبلابة بالبلابة وياه هذيك أنا لحنا سنة سوى ديو وحولبا أتصمرت وياه تاسو كلا جدا وأدونك في النذيس ولي أنيك آدم لحق لكن هذيك إلى أد محوها أد لبد قبيع أد كاقبت أياد ودويا ولم أشرب مع بن حميا خمراء أو أم دفر أم نتن اراني يقرمون أرأران هو وأنت أدقنا شربتها وأدعبت حتى سكرت إلى سكرت إلى أد كسر خانت ويان ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت وقد, وقد ساحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبتها ولم أحلل ما أنا أندقن بواد وادي أو فيه وادي قاس وكسوغن يهي ظلم ظلم وكسوغن ما أنا أندقن وأنت أنا حللت وادقت فيه وادي قاس وانتهكت وليبا واد حد قويسي ood xadgudubtay weeyaan walam ansha kuma aanan barbaarin aniga bicasrin zaban oo fiihi isaga nafcun nafci iyo cilmi iyo khayr uu ku sugan yahay kuma aan barbaarin wa anta adigana nasha'ta waad ku barbaartay fiihi zabanka isagaad ku barbaartay wama intafacta nafcina kama aadan helin oo kuma intifaacin weeyaan waqad saaxabta waxaad la saaxiibtay aclaaman dad muuqmuuqda oo aclaam oo aad loo yaqaana kibaaran aad u waweyn baad la saaxiibtay walam araka kuma aanan arkin iqtadayta inaad ku dayatay biman duulkii oo saaxiibta aad la saaxiibtay inaad ku dayatayna kuma aanan arkin ayuu leeyahay halkan wuxuu ka cabirayaa uu carabkiisa ku cabirayaa wiilka yarayna uu muxuu u cabirayaa wuxuu leeyahay aniga dulmi ma aanan gelin meel dadka lagu dulmiya weligay ma aanan fadhiisanin adigana dulmi intaad soo nooleedoo dhan dulmiyaad soo waday weliba dulmigaada wuxuu ahaa mid aad iyo aad usii xadgudu badan ayuu ahaa dulmiga ayaa anwaacii maraatib ah dulmigaad aad buu u weynaa weliba waxaa la yaab lah dulmiga kaa dhaca zamanka aad ku nooleed dad waaweynoo culus culimo ahlu cilmi ah alculamaa arabaaniyuun iyo dad akhyaar ah dad saalixiin ayaa la nooleed oo nafci badan cilmi badan oo lagu camal fala la heli karay ayaad ku nooleed anigana zaman dhib badan oo macaasida iyo dulmiga iyo dhibaatada ay aad ugu badanta ayaan mxuu ahaa aan ku barbaaray maca daalika adiga dabanka asaga faa'idaysanin oo cilmiga asaga ahaa maadan xambaarin camalkiisa lamaadan imaanin saas ayuu leeyahay aniga kadalika wuxuu leeyahay dadka ayaga ahaa oo culimmada ahaa oo akhyaarta ahaa oo la nooleedna kuma aadan dayinin ayuu leeyahay walam axlul ma aanan degin بواد وادي او فيه اسغا دحدس كوسغن يعني ظلم ظلم ما انا دقين ويان وانت ادغنا حللت فيه وادكتي وانتهكت وليبه واحد قدبتي او احبط قرريسي دبات بر الله امادي ولم انشاكم ان بربارين بعصر زمن او فيه وكوسغن يعني نفع نفع كوسغن هي يعني نفع ديند ويانه كما ان بربارين وانت ادغنا نشات ادك وكبربارتي فيه زمن اسغا ومن تفعت نفع اسغا حكام سوغارين او كما انفائدين وقد ساحبت وحل صحت اعلاما ضد اد لو يقان علم العلم واشدد مغدويا كبارا اد ووين علماء اخيابا صالحين ولم ارك كمان لكن انا اقتديت الى قديتي بمن صاحبت ذلك الله صاحبتي ويان وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فمن انتبهت وناداك وحكو يري الكتاب kitaabka qur-aankaa ku yeehay falam tujibu maadan ajiibin wanabahaka waxaa ku baraarujiyey almashiibu ciradiina way ku baraarujisay faman tabahta maadan baraarugin aw lam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wa jaakum anadiir labadii shay oo nadiirka waxa wey kitaabka alle iyo shay ciradiina waa kuu timid qur-aankana gacantaad ku haysaa laakiin labadiiba waxba kuma ayna tarin adoo weyn oo oday ah oo weynaaday ayaa muxuu kitaabka quraanka gacanta ku haya ayaad xad gudbaysaa ayuu kala jeedaa cali raxmatullah wanaadaaka waxa ku dhawaaqay alkitaabu kitaabka uu ku dhawaaqay falam tujibhu maadan ajiibin yeeritaankiisii oo xumaantu ka reebay kama reebtoomin wanaagu ku farmaadan fartoomin wanabahaka waxaa ku baraarujiyey mar labaad ashay bicuradin waa ku baraarujiyey faman tabahta maadan baraarugin oo haddana adoo oday ah ayaad xumaan kusii jirtaa weeyaan nabigeena sala allahu alayh waali wasallam xadiidu bukhaari wariyey wuxuu leeyahy acdar allahu ila mri'in ahara ajrahu xataa balaga sitiina sana ilaahay uu cudur daaray ilaahay subxaana wa tacaala cudurdaar ku filan ayuu siiyey qofkii uu dib u dhigay ajalkiisa ilaa u gaarsiiyey lixdan sana qofka asaga ha haba yaraatee wax aad alla agtiisa sheegan karo rabbiyow saasaa igu dhacday rabbiyow saas ayay ahayd rabbiyow maxasa abadan qofka asaga ah digniin ku filan waa la gaarsiiyey waqti ku filan waa la siiyey awalam nucamirkum maa yatadakaru fii man tadakar culamada qaar shan iyo toban sana ay leeyihin لكن لحظة تنظيل وقالت كور بركة نعم ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيب قد تفتى وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت ويقبح وحآد حمام بضن والوحمي بالفتى قفك لن يرضى فعل التصابي إنه عرور ما وحي السميان أصمي قفك لن يرضى إنه عرور ficilkood la imaado waa lagu ceebeeyaa oo lagu cambaareeyaa wa aqbaxu minhu waxaa kasii xumaan badan shaykhu nin oday ah oo qad tafataa dhallinyarnimo usoo laabtay shaykhun oday oo qad tafataa tasaaba tafataa waa isku mid tafataa dhallinyarnimo usoo laabtay weeyaan wa anta adigana ama dhallinyareeyey wa anta adigana axaqu adiga ayaa ku habboon bitafniidi in la dhaleeceeyo oo la daciifiyo minii xaggayga adag ayaa iga habboon weeyaan walow kunta haddii aad ahaan lahayd allabiiba qof caaqil ahna lamaa nataqta ma aadan hadasheen weeyaan ma aadan hadasheen afkaad qabsan lahayd ceebtaada mxuu aha ayaad qarsan lahayd ayuu leeyahay qofka da'da yar oo dhallinyarada ah waxaa weeyaan inuu ilmaha iyo carruurta waxay sameeyaan u sameeya waa wax lagu cambaarayo lagu ceebay haddii maanta qof labaatan jir ah uu carro beegto ka warrama intuu mxuu daasad i wax qaato arabeeg iyo dhoob dhoob iyo ogala ka warrama oo bannaanka u fariista ceeb waxaa ka liidan marka inuu nin oday ahoo da' weyn u dhalin sida hadda sheegayn uu gabar yara foodley muxuua gacanta qabsado taasaa ka daran sooma marka saas ayuu leeyahay adiga baabkaad ku jirta u le marka dhankaas ayuu la soo aadaya marka eedaynta iyo dhaleecaynta adiga ayaa ku haboon le marka adigaan weyn ayaa ku haboon haddii aad xataa qof weyn ahaan lahayd maba hadasheenba adigoo is-ogsoon baabka ku jirta oo nin oday oo dhalinyarayna inaad aniga ila hadasho maanta ma waxaad u ceeb badan saas ayuu leeyahay wayaqbuxu waxaa muxuu ahay lagu dhaleecayaa oo ku xun oo ku liidan bilfataa qofka dhalinyarada ah ficlu tasaabi caruur ficilkood inuu sameeyo ayaa ku xun weeyaan wa aqbax minhu waxaa maxaa ka sii liidan shaykhu nin oday ah oo qad tafataa dhalinyareeyey wa anta adiga ayaa xaqu ku habboon bitafniidi dhaleecayn iyo ceebayn minii aniga iga habboon weeyaan walow kunta haddii aad ahaan layd allabiiba qof caaqila لما نطقت ما لهضش ونفسك ذم لا تذمم سواها بعين بعيب فهي أجدر من ذممت وذم وحد عيسى نفسك نفتها لا عيبي لا تذمم هذا لا عين وها عيبين وها محوها هايدين سواها أيضا ميدان نفت هذا وحان هذا لا عين ويان بعيب ولي بعيبها كل لا عين وكل عيبين فهي نفتها أجدر كهب أو مناسب سن man damamta qof aad ceebayso qof aad dhaleecayso qof aad caydo waxaa ugu muxuu aha habboon naftaada weeyaan marka adiga haddii aadba xumaan ku jirta oodna da' weyn tahay khibradna aad leedahay maanta adiga inaad qof kale wax ka sheegta ood naf kale wax ka sheegta baabkaasaga kuguma habboona ee naftaada un wax alla wix ceeb ahaa iyo wix daqarayn ahaa iyo wix muxuu cay ahaa naftaada un saar dibusoo laaba ka dambaysa weyaan wanafsaka wadumma waxaad caysaa nafsaka naftaada cay weeyaan oo dhaleecayo ceebay laa tadmum ha cayn siwaaha iyada waxaanan ahayn bicaybin caybna ha ku dhaleecayn oo ku sheegan weeyaan fa hiya naftaada ayaa ajdaru ku habboon man damamta duul aad cayso ood muxua ceebayso ayada ayaa ku habboon weyaan hada wallahu aclam wsala allah waslama cala cabdihi warasuulih mustafaa